alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wcla aalihi wصaxbihi wslm ajmaciin allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana warzuqna cilma naafica tanfacuna bihi ya caliimu ya xakiim cashirkani waa cashirkii tobnaad ee kitaabka safiinatu الnajaah mualifku wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala faslun shuruud اljumcati jumcaha shuruuddeedu waxaa weeye sittatu lix an takuuna inay ahaato jumcihii kulluhaa dhammaanteed fii waqti duhri wakhtiga duhurka inay dhacdo dhammaanteed wa an tuqaama in lagu oogo jumcihii fii khuطati اlbaladi beledkii dhismihiisii ama seeskiisii ama xuduuddiisa inay ku dhacdo wa an tusallaa in la tukado jamaacatan jamaacad in lagu tukado wa an yakuunuu inay ahaadaan kuwa tukanaya jumcaha arbaciina afartan inay noqdaan axraaran oo xor ah dukuuran oo lab ah baaligiina oo qaangaadh ah mustawطiniina oo deegaan ah wa anlaa tasbiqahaa inaysan jumcihii ka hormarin walaa tuqaarinahaa inaysan la xidhiidhin jumucatun jumco fii daalika albaladi beledkaas ama magaaladaas lagu tukanayo wa an yataqadamahaa inaysan an yataqadamahaa in ay ka hormarto salaaddii khudbataani laba khudbo mualifku halkan wuxuu ka hadlayaa salaadda jumco shuruudda ay leedahay salaadda jumco waxay beddel ka tahay salaaddii duhur dadka ay waajibka ku tahay ayay beddel oga tahay oo meeshay duhur ka tukan lahaayeen ayay jumcaha tukanayaan waana fardu cayn salaadda jumcaha fardu cayn weeyaan dadka eh, oofsaday shuruudda aan xusi doono ee shuruudulwujuub ah marka salaadda jumcaha salaadaha kale shuruudda way la wadaagtaa shuruudihii aan horey u soo xusnay laakiin waxay la dheer tahay shuruudaha uu mu'alifka halkan ku sheegayo shuruuduhu mu'alifka halkan ku xusayana waa shuruudu sixa weeyaan waa shuruudda ee jumcaha ku ansaxaysa laakiin mu'alifku muu noo sheegin shuruudu wujuubi اljumca shuruuddii jumcaha ay ku waajibaysay ma uusan sheegin sidaa darteed shuruuddaas ayaan marka hore kaga bilaabaynaa inta aynan shuruudda mu'allifkii noo sheegay aynan gudogelin shuruudda ay jumcaha ku waajibayso waa toddobo shardiga koobaad waa alislaam qofka horta ay ku waajibayso waa qof muslim ah oo gaalkuma waajibayso ee shardiga labaad albuluuq qofkan inuu qof qaangaara yahay ayaa shardi ah haddii uu ilmo yar yahay oo sabi ah jumcadii kuma waajibayso shardiga saddexaad alcaqlu waa qofkii inuu caqli leeyahay qofkii waalaa jumco kuma waajibayso kamana ansaxayso shardiga afaraad alxuriyatu waa xornimo oo addoonkii jumcadu kuma waajibayso laakiin way ka ansaxaysaa shardiga shanaad addukuuratu waa labnimo oo ragga unbay jimcadu ku waajibtaa ee dumarka kuma waajibto laakiin hadday tukadaan waa ay ka asaxaysaa dumarkii shardiga lixaad asixatu waa caafimaad qofkii inuu caafimaad qabo oo uu fayow yahay haddii uu xanuunsan yahay oo uusan gaadhi karin jumcihii waxa weeyaan way ka dhacaysaa laakiin haddii qofkii xanuunsanaa si loo keenaba la keeno meeshii jumcada lagu tukanayey masaajidkii ama asagabuu isu soo kallifo oo isu soo dhibo jumcadii way ka asaxaysaa shardiga toddobaad aliqaamatu waa qofkii inuu qof muqiima yahay oo negi oo waxaa kaa baxaya qofkii musaafirka ahaa jumcadu kuma waajibto hadduu tukadana waa ay ka ansaxaysaa shuruudda toddobada ah marka la helo qofkii laga helo jumcadu waxay ku noqonaysaa fardu cayn fardu cayn bay ku noqonaysaao waajib bay ku tahay qofki inuu yahay qof muslim ah oo baaliq ah oo caaqil ah oo xor ah oon addoon oo lab ah oo caafimaad qaba oo negi waaya shuruudda waxaa la shuruud alwujuub mualifkan halkan wuxuu noogu sheegayaa shuruud الصixa wuxuu leeyahy mualifku raximah اllahu tacaala shuruud اljumca jumcada shuruudda ay ku asaxayso sittaة lix weeye shardiga koobaad an takuuna kulluha fii waqti الظuhr dhammaanteed inay ahaato wakhtiga duhurka an takuuna kulluha dhammaanteed salaadda oo idil waa inay dhacdaa iyo labadeeda khudbadoodba fii waqti duhr wakhtiga duhurka salaada labada ragcadood ee jumcaha iyo labada khudbadeeda ka horreeyaba wakhtiga duhurka inay dhacaan oo maxaa kaa baxay haddii uu qofku ka horraysiiyo salaaddii wakhtigii duhurka cadceeddii oon zuulin ayuu khudbadii bilaabay waxa weeyaan ma asaxayso khudbadaasina ma asaxayso salaadiina ma asaxayso maadaama uu wakhtigii duurka uu ka horraysiiyey marka waxaa shardi ah in duurku markuu wakhtigiisi galo in khudbadii ay bilaabato salaadana wakhtigii duurka ay dhacdo sidoo kale haddii wakhtigii duurka uu baxo jumcaha lama tukan karo jumcihii lama tukan karo waxaa la tukanayaa duhur qala'ah duhur qala'ah ayaa la tukanayaa sidoo kale haddii wakhtigii maba bixine cidhiidhi buu noqday oo kuma fillo laba khudbo iyo laba ragcadood oo jumco ah, kuma fillo waxaa soo hadhay wakhti yar oo intaa ku fillayn wakhtigaas waxa weyaan qofkii haddii uu camdan sidaa u sameeyey waxa weeyaan uu dembaabayaa wuxuuna tukanayaa duhurkii duhur ayuu tukanaya waaya kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad wa an tuqaama in lagu oogo jumcihii fii khudati اlbaladi beledka dhexdiisa in lagu oogo khuda asal ahaan waxaa la yidhaahdaa seeska iyo calaamadaha dhismaha ayaa la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa looga jeedaa dhismayaasha dhisme dhexdii waa in lagu sameeyaa oo magaalada dhexdeeda waa in lagu sameeya ama tuulaha dhexdiisa waa in lagu sameeyaa oo mualifka halkan wuxuu ka ixtiraazayaa oo iska ilaa oo ka baxaya halkan in lagu tukado jumcihii meel magaalada ka baxsan oo sida baadiyaha oo kale ama meel aan dhisma ku ooline teendhooyin ay ku yaallaan dhismo kuma yaallo teendhooyin dad reer guuraha ay samaysteen oo markay doonaanna ay rarayaan teendhooyinkaas jumcada lagu ogi maahayo halkaas jumcadu waxaa lagu ogaa magaalo amba tuulo dhismo uu ku yaallo dhismo uu ku yaallo haddii la doono meel bannaan oo magaalada dhexdeeda haba lagu tukade ee shardi maaha inay dhismo dhexdiisa dhacde laakiin waxaa laga wadaa in xuduuda magaalada ama tuulaha ay dhex dhacdo sida taa macnaheedu waxaa weeye dadka magaalada aan deganayn ee miyiga deggan ama atraafta magaalada ka baxsan ee waxa weeyaan haddii ay jumcada maqlaan meel jumcada laga tukanaya haddii aadaankii uu soo gaarayo waa ku waajib inay u qasdaan jumcahaas ay soo tukadaan haddii uusan aadaanku soo gaaraynna jimcihii ka dhacayaaba jumcana ma tukanayaan hadday isku dayaan inay tukadaanna maba asaxayso jumcadii kama asaxayso waaya oo wakhtigii nabiga salى اllahu عalيه wasalam waxaa nabiga la tukan jiray dadka degan madiine iyo tuulooyinka ku hareeraysan laakiin dadka reer miyiga ah jumcada miyaysan tukan jirin nabigana alai sla muusan fari jirin shardiga saddexaad wa an in la tukado jumcihii jamaacatan in jamaaco lagu tukado oo salaada jumcaha jamaacaon bay ku asaxdaa eh keli looma tukan karo qofka hadduu keligii tukado salaadda jamcaha ma asaxayso weliba jamaacadaas cadad bay leedahay sida shardiga afraad noogu imaan doonta waaya shardiga afraad waa an yakuunuu inay ahaadaan dadkii jumcada tukanaya arbaciina afartan axraaran oo xor ah dukuuran oo lab ah baaliqiina oo qaangaadh ah mustawطiniina oo deegaan ah mu'alifka halkan wuxuu ka wadaa cadad baa loo shardiyaa jumcaha tiro in lagu oogo oo dadka haddaysan tiradaas la ekayn waxa weeyaan jumcadii kuma waajibayso waa in laga helaa magaaladii amba tuuladii afartan qof oo dadkii jumcadii ku waajibaysay ah oo dadka jumcada ku waajibaysa waa maxay waa inay ahaadaan dad waa shuruudii haddana soo dhaaftee dad rag ah oo axraar ahoon addoommo ahayn oo qaangaadh ah oo oo deegaan ah waa in shuruuddaas la helaa oo afartan qof oo shuruuddaa leh waa in la helaa haddii afartan qof ay ka yar dadkii oo shuruuddii jumcaha ama aan shuruuddii jumcaha oofsanin afartan way dhan yihin lakin jumcaha ma oofsanin ciyaal yaryar iyo dumar iyo waxay iskugu jiraan dad maxaanku dhahaaye mustawطiniin aan ahayn oo aan deegaan ahayn oo musaafiriin ah amba dad u yimaada tijaaro iyo ganacsi u yimid magaalada oo laakiin deegaankeedii aan ahayn oon deegaan ku ahayn waxa weeyaan jumcihii kumana waajibayso kamana asaxayso afartankaa marka waa in la helaa waa yahay marka lagu leeyahay mustawطiniin afartankii waxaa loo shardiyey inay ahaadaan afartan qof oo shuruudaha mualifku uu sheegay ay ka mid tahay mustawطiniin mustawطiniin waxa looga jeeda dad deegaan ah oo aan guurguuraynin oo aan ahayn dad ziyaaro ku yimid ama booqasho u yimid ama ganacsi u yimid ee dad deegaana oo magaaladii degan i ahaadaan waaya shardiga shanaad wa anlaa tasbiqahaa inaysan ka hormarin salaaddii jumcaha walaa tuqaarinahaa aysan la xidhiidhin oo isku mar aysan dhicin jumcatun jumcad salaad jumco kale fii daalika albaled magaaladaas amba tuuladaas lagu tukanayo waa inaysan jamco kale aysan ka jirin oo wuxuu ka wadaa inuusan tacadud اljumc aysan dhicin jumcada waa inaysan tiro badanin waa in magaaladii hal jumco keliya lagu oogo ama tuuladii hal salaad oo jumco ah hal masaajid lagu tukado oo jumcadii lagu oogo sida nebiga salى اllahu alayhi wasalam xilligiisiiba ay ahayd arrintu oo wakhtiga nebiga salى اllahu alيh masaajidka nebiga oo keliya umaa jimcada lagu oogi jiray masaajidda kale way jireen oo salaadaha kale lagu tukan jiray laakiin salaada jimcaha masjidka nebigumaa lagu tukan jiray sala allahu aleh wasalam xilligii khulafaa raashidiinna sidaun bay ahayd madiina marka tacaduduuljumac ma bannaanay fuqahadu leeyihiin haddii aysan jirin wax xaaje ah ama daruuro ah oo keenaysa dadku inay masaajidkiibaaba ku fillaan waaye dadki waa dad tiro magaaladii baa magaalo ballaadhan ah hal masjidna kuma ma deeqaya dadkii markaas lilxaajati way bannaan tahay in ay jumcadu ay tacadudo laakiin waa biqadri alxaaja kolba intay baahidu tahay haddii ku filaan karto laba masjid saddex laga dhigi maayo hadday saddex ku filaan karto afar laga dhigi maayo sida maanta dhacaysa ma ah in eh, xaafad kasta iyo dhowrkii guriba ay masaajid ay jumcada ku oogayaan ma ah oo masaajidka xataa usan buuxsamayn sidaas waxa weeyaan waa khalad weeye afarta madhaboodba shardigan way qabaan sidaa darteed in arrintaa lagu baraarugo weeye oo la ilaaliyo waayahay marka haddii ay tacaduduljumac hadday dhacdo oo likhayri xaaja iyadoon baahi jirin yaa jumcadii baa badatay tuulo yarba maalan ama magaalo yar oo hal masaajid ku tukan karta ayaa saddex masaajid afar masaajid ayaa lagu tukadaa ma asaxayso masaajidka u horeeya ee salaada gala takbiirat اlixraamka allahu akbarta la horeeya ayuunbay ansaxaysaa salaadiisu kuwa kale ka dambeeya ma ansaxayso kuwa kale salaaddoodu ma ansaxayso maadaama ay jumcadii u tacaduday baahila'aan hadday iskula xidhaan oo isku mar allahu akbar dhahaanna labadaba way ka buraysaa fuqahadu saas u tafsiiliya masaladan marka la iska ilaaliyo tacadud اljumac yaan jumcada la badin maqsuudku waxaa weeyaan in shicaarkii jumcada la muujiyo oo dadku meel iskuu soo ururaan waa ciid oo kale jumcadu waa ciid yar oo dadka arrimahooda halkaas lagala khitaabo oo khaiibkii ugu khudbeeyo oo arrimahooda ku tawjiihiyo laakiin haddii eh, dhowrkii guriba ay masaajid ay jumcadii ku tukadaan shicaarkii jumcada meesha ka baxaya iyo maqsuudkii jumcada waaya kaasina waxa weyaan shardigii hanaad shardiga lixaad wa an yataqadamaha khudbataan laba khudbo inay ka hormarto salaaddii oo labada khudbo waa shardi weeye haddii hal khudbo uu khadiibkii uu akhriyo ma asaxayso waa inuu laba khudbo oo fadhi u dhaxeeyo waa inay jiraan oo shuruuddeeda inoo imaan doonto iyo arkaanteeda inoo imaan doonto iyo shuruuddeediiba waa yahay haddii labada khudbo uu ka dambaysiiyana iyadna ma asaxayso waa inay labada khudbo ka hor dhacaan salaadda lixdaa shardi ayaa jumcada loo shardiyaa faslun arkaanu lkhudbatayni labada khudbo arkaanteedu khamsatun shan weeye xamdullaahi ilaahay in lagu xamdiyo ama xamdun lilaah ilaahay lagu mahadnaqo fiihimaa labada khudbadoodba in ilaahay lagu xamdiyo oo loo mahadiyo wasalaatu cala اnebiyi nebiga oo lagu saliyo sala اllahu calayhi wasalam fiihimaa labada khudba dhexdooda waalwasiyatu in laysku dardaarmo bitaqwa alla ka cabsi fiihimaa labada khudba wa qiraa'atu aayatin aayad in la akhriyo oo min alqur'aani qur-aankii ka mid ah fii ixdaahumaa labadii khudba mid ahaan wاducaau lilmu'miniina muminiinta oo loo duceeyo iyo wlmu'minaati haweenkii mu'minaadka ahaa fi اlakhiirati khudbada dambe mualifku markuu inoo soo sheegay shuruuddii jumcada oo ay kamid ahayd in ay ka hormarto laba khudbo ayuu halkan wuxuu ku xusayaa labada khudbo arkaantooda arkaantooda ayuu ku xusayaa arkaantii khudbada wuxuu ka dhigay mu'alifka shan rukni arkaanu lkhudbatayni labada khudba arkaantoodu khamsatun shan weey shardiga koobaad xamdullaahi fiihima ilaahay in lagu xamdiyo labada khudba dhexdooda oo qofkii khaiibka ahaa uu khudbadiisii labada khudbadoodba oo ilaahay ku xamdiyaa u dhahaa alxamdu lilaah ama u dhahaa naxmad ullah ama axmad ullah iyo ishtiqaaqaadka lafdiga xamdiga xamdan lilaah suu doonaba ha u dhaho laakiin waa in lafdiga xamdi iyo lafdiga allah lafduljalaal labadaas lafdi waa in la helaa saasuu mualifku u jeedaa haddii uu dhaho ashukru lilaah uu dhaho meeshii alxamdu ashukru dhaho waxay leeyihin fuqahadu ma asaxayso lafdiga alxamdu ayaa shardi ah iyo lafduljalaala labadaasba in la helo waaya kaasi waxa weeyaan waa rukniga koobaad rukniga labaad wasalaatu cala اnabiyi nebiga in lagu saliyo salى اllahu عalayhi wasalam fiihima labada khudba dhexdooda nebiga lagu saliyo oo uu isticmaalo lafdiga asalaax iyo ishtiqaaqaadkiisa uu dhaho wالsalaatu calىa rasuuli اllah wausali calىa rasuuli اllah wanusali calىa rasuuli wالsalaatu calىa muxamed marka shardi ma aha inuu lafdiga muxamed iltizaamo ay lafdi oo nabiga tusinaya ama rasuul اllah ama nebiy اllah ama muxamed ama axmed ama asmaada nabiga iyo awsaaftiisa uu isticmaali karaa laakiin lafdiga salaad waa daruuri weeye inuu lafdiga asalaa isticmaalo waaya ma dhihi karo raxima allahu muxamadan ma dhihi karo waa inuu lafdiga asalaa isticmaalaa waaya kaasina waa ruknigii labaad rukniga saddexaad wاlwasiyaةu bالtaqwى taqwo in la dardaarmo fiihimaa labada khudbo dhexdooda taqwaduna waad garanaysaanoo waa imtihaalu awaamir اllaah waijtinaabu nawaahiih awaamirta ilahay in la qaato waxyaabuu ilahay reebana laga fogaado marka dadka waa in la faraa oo loo dardaarmaa taqwada ilaahay biأyi lafdin oo u dardaarmaba biأyi lafd uusiikum bitaqwى اllah ittaquu اllah calaykum bitaqwى اllah lafdigu isticmaalaba calaykum biطaacat اllaah ixdaruu min macsiyaة اllah alfaadda kala duwan uu isticmaalaba adugu waa in taqwada ilahay dadka u dardaarmaa waaya kaasina waa ruknigii saddexaad ila maqsuudka khudbada waxaa weya dadka in ilaahay la xusuusiyo oo ilaahay awaamirtiisii iyo la faro iyo macasidiisa laga reebo waayahay ka afraadna wa qiraa'atu aayatin aayad in la akhriyo oo min alqur'aani qur-aanka ka mida ee labadii khudbadood mid ahaan in aayad qur lagu akhriyo aayad qur oo kaamila in la akhriyo ama xataa aayad barhkeed haddii la akhriyo way asaxaysaa laakiin aayaddaas barhkeed waa inuu badh uu yaha dheer u ahaadaa oo dadku ay ka faa'iidaysanayaan macaani waaya marka hadduu khudbada hore aayad ku akhriyo ama khudbada dambe aayad ku akhriyo waa kifaaya midku kolba ku akhriyaba way asaxaysaa laakiin haddii khudbadiisoo dhan ay ka maran tahay oo xabad qur'aan uun ku soo qaadanin ama ayad quraan isku akhrin ma ansaxayso waaya rugniga shanaadi waadducaau lilmu'miniina muminiinta in u duceeyo iyo walmu'minaati haweenkii mu'minaadka ahaa fi lakhiirati khudbada u dambaysa khudbada dambe inuu mu'miniinta iyo mu'minaadka u duceeyo oo wax uun duco lagu magacaabo oo aakhiradooda ah ku saabsan oo u duceeyo waxaana kowkaa dadka u ducaynaya dadka xaadiriinta ah ee khudbada soo xaadiray iyo muminiinto idilba waaya waxaa kale oo sunno ah in uu u duceeyo wulaadda muslimiinta muslimiinta madaxdooda ilahay inuu toosiyo iyo ilaahay inuu gargaaro muslimiinta gaaladana ilaahay uu ka qabto sharkooda waaya intaasi waxa weeyaan arkaantii labada khudbadood faslun shuruud اlkhudbatayni labada khudba shuruudoodu casharatun toban aلطahaaraةu can اlxadaثayni labada xadaث in laga daahir ahaado alasqari kii yaraa iyo walakbari kii weynaa wاطahaaraةu can الnajaasati nijaasadii in laga daahir ahaadaa fi اthawbi maradii iyo walbadani jidhkii iyo walmakaani makaankii intaba in uu qofkii nijaasadii ka daahir yahay wa satru اlcawrati cawradii inuu asturo khaiibkii yani shuruuddan la sheegaya waxay ku saabsan tahay qofka khaiibka ah iyo khudbadiisa uu akhrinayo marka waxaa loo jeedaa qofka khaiibkaa ah inuu labadii xada kii weynay kii yaraaba uu ka daahir yahay inuu nijaasadii ka daahir yahay jidhkiisa iyo maradiisa iyo meesha uu ka khudbaynayo taagan yahay wa satrulcawrati cawradiisana inay asturan tahay qofkii khaiibka ah khudbaynayo waalqiyaamu cala alqaadiri iyo istaag qofkii awooda inuu taagni ku khudbeeyo waاljuluusu baynahumaa labada khudbadood dhexdoodan inuu fadhiisto fowqa طumaaniinati الsalaaة طumaaniinada salaada in dhan qadarkeeda in dhan inuu fadhiisto oo uu ku kala sooco labada khudbadood wاlmuwaalaatu baynahumaa inuu xidhiidhiyo labadii khudbadood oo uusan kala faslinin wاlmuwaalaatu baynahumaa labadii khudbadood dhexdooda iyo wa bayna الsalaati iyo salaada inuusan kala soocin oo isku xidhiidhiyo wاlmuwaalaatu inuu isku xidhiidhiyo baynahumaa labadii khudbadood iyo iyo wa bayna الsalaati salaaddii wa an takuuna inay ahaadaan labadii khudbadood bilcarabiyati luqada carabiga inay ku baxaan wa an yusmicahaa inuu maqashiiyo khudbadii arbaciina afartan qof wa an takuuna inay ahaato khudbadii kullahaa dhammaanteed fii waqti الظuhri waktiga duurka waa inay dhacdaa mualifka marku ka soo hadlay arkaantii labada khudbadood ayuu halkan wuxuu ku sheegayaa shuruuddii horena waan usoo xusnay farqiga udhexeeya shuruudda iyo arkaanta oo shuruudda waxaan idhi way ka baxsan tahay shaygii loo shardinayey arkaantuna shaygii bay ka mid tahayba maahiyada shaygii xaqiiqadiisay ku jirtaa laakiin waxay ka siman yihiin shardiga iyo rukniguba in la'aantii aysan shaygu asaxayn shardiga hadii la waayo shaygii ma asaxayo rukniga hadii la waayana shaygii ma asaxayo waaya shuruud اkhudbatayni labada khudbatayn shuruuddoodu casharatan toban weeye shardiga koobaad aلطahaaraةu can اlxadaثayn labadii xadaث khaiibkii waa inuu ka daahir yahay alasغari iyo wاlأkbar xadadkii yaraa iyo kii weynaa macnaa qofkani in uu طahaaro taam ou qabo qofka khaiibka ah ayaa loo baahan yahay haddii uu xadaث yar ama xadaث weyn uu ku dheehan yahay khudbadiisu ma asaxayso xataa hadday ka jabto dahaaradii oo xada uu ku yimaado isagoo khudbadii wada khudbadiisii wuu joojinayaa wuu baxayaa wuu soo weyse qaadanaya haddana khudbadii buu soo bilaabayaa min jadiid ayuu khudbadii u soo bilaabayaa waaya shardiga labaad watahaaratu can اnajaasati najaasadii qofkii inuu ka daahir yahay fi اthawbi maradii uu khaiibkii qabay waxaa laga hadlaya waa khaiibka wاlbadani iyo jidhkii oo jidhkiisu inuu ka daahir yahay najaasadii wاlmakaani makaanka uu ku taagan yahay khaiibku iyo meesha uu qabsanayo hadduu mimbarka qabsanayo oo kale mimbarkaasi waa inuu daahir yahay meeshuu ku taagan yahayna waa inay daahirta waaya oo nijaasadii ka daahir tahay shardiga saddexaad wa satru lcawrati cawradii inuu asturo ayana waa loo baahan yahay oo haddii cawradiisii ay faydan tahay dee qof khatiibah khudbadiisii ma asaxayso shardiga afaraad wاlqiyaamu calى اlqaadir wاlqiyaamu istaagii cala alqaadiri qofka awoodi kara macnaha qofka khatiibka ah inuu istaag ku khudbeeyo hadduu awoodi karo inuu istaago waa inuu istaag ku khudbeeyaa haddii uu awoodi kari waayo oo istaaggii dhib uu ku yahay fadhi buu ku khudbaynaya markaas waxaase ka sii fiican intuu fadhi ku khudbayn lahaa inuu uu qof kale u wakiisho haddii qof kale oo khudbayn kara uu jiro oo meeshiisi geli kara inuu u wakiisho ayaa ka fiican maadaama uu xanuunsan yahay oo usan istaagi karin shardiga shanaad waljuluusu inuu fadhiisto baynahumaa labada khudba dhexdooda fowqa طumaaniinati الsalaaة salaadda طumaaniinadeeda qadarkeeda oo wayna soo martay طumaaniinatu salaad qadarkeeda waxaan idhi waa qadra subxaana allah soo maaha oo ugu waa inuu fadhiistaa labada khudbood dhexdooda khudbada hore markuu dhammeeyaa wuu fadhiisanayaa qadar subxaana allah oo ugu qadra طumaaniina u fadhiisto waxaa afdal oo in qadr qul wallahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu axad suurat اlikhlaas in lagu akhriyo in dhan inuu fadhiyo fadli badan in intaa dhan inuu fadhiyo siina dheereen mahayo fadhigo fadhi dheer fadhin mahayo suusan fasli ugu dhicin labadii khudbadu waa inoo imaan doontaa labada khudbad in la xidhiiyaa loo baahan yahay laakiin juluuskan udhexeeya waxa weeyaan rukni oo la'aantii ma ansaxayso waa yahay shardiga lixaad walmuwaalaatu in la xidhiidhiyo baynahumaa labadii khudbadood labadii khudbadood waxaa loo baahan yahay inaan faasil dheer loo dhexaysiin maslaadda aan sheegayna oo kale haddii qofka khudbadii hore markuu dhammeeyo uu qof u yimaado uu la sheekaysto xoogaa kadibna khudbadii uu bilaabo tii labaad ma ansaxayso waa inuu labada khudbadood uusan faasil dheer u dhexaysiinin faasilka yarka ah wax yar dhib ma leh haddii qofkii uu hindhiso ama wax yar oo maarata yar ku yimaado ishkaal yar oo uu khudbada yar joojiyo qadar yar oon waxba ahayn wax dhiba ma laakiin waxaa la diidan yahay faasil dheer inuu khudbadii labadii khudbadood udhexaysiiyo waaya oo faasilka dheer maxaa lagu qiyaasayaa marka markuu yar yahay iyo markuu faasilku dheer yahay maxaa lagu kala garanayaa daabitku waxaa weeyaan in dhan laba ragcadood oo fudfudud laba ragcadood wax dhan qadar lagu tukan karo haddii uu u kala dhexaysiiyo labadii khudbadood ama khudbadii dhexdeedii uu aamuso in qadarkaa dhan waxaa weyaan inqiaac baa ku dhacay khudbadii waa inuu min jadiid usoo bilaabaa khudbadii waa inuu soo bilaabaa min jadiid oo uu halkii maaragtay soo istinaaf ku sameeya wاlmuwaalaatu baynahumaa wa bayna الsalaaة shardiga toddobaad wuxuu leeyahy wاlmuwaalaatu in la xidhiidhiyo baynahumaa labadii khudbadood iyo wa bayna الsalaat iyo salaaddii shardiga hore wuxuu ahaa labada khudbadood in la xidhiidhiyo oo uusan faasil dheer u dhexaysiinin intaa jalsadaa yartaa ay kala soocaysa mooyaane shardiganna waxaa weeyaan labadii khudbadood iyo salaadii inuusan kale fasli dhe faasil udhexaynino markii labadii khudbadood la dhammeeyo waa in salaaddii la galaa intii la aqimo salaaddii la galaa haddii uu wakhti dheer udhexeeyo intii labadii khudbadood la dhammeeyo oo iska eh, yar fadhiyo xoogaa oo ama wacdi kale iyo sheeko kalena ay timaado kadibna salaaddii la galaa ma ansaxayso waa in la xidhiidhiyaa khudbadii labadi khudbataynkii iyo salaaddii kaasina waa shardi shardiga sideedaad wa an takuunaa inay ahaadaan labadii khudbadood bilcarabiyati in carabi lagu akhriyaa ah, maxaa yeeley khudbada wakhtiga nebiga sala allahu alayh wasalam iyo khulafaa raashidiin iyo wakhtigii salafkaba khudabta waxaa lagu akhrin jiray carabi marka waxaa weeyaan waa shardi in carabi lagu akhriyaa masaladan waa masalo xoogaa ishkaal leh innagu waxaan nahay dadaan carab ahayn oo luqadeennu carabi ma aha haddii dadkii loogu akhriyo khudbadii carabi loogu akhriyana dee wax badan ka faa'idaysan mahayaan wax badanna fahmi mahayaan laakiin fuqahadu maxay leeyihiin xataa dad cajamba ha ahaadaan oon carab aan ahayn oo carabiga hadday doonaan midhba yaysan ka fahmin midhba yaysan ka fahmin waa shardi in carabi lagu khudbeeyo saasay fuqahadu leeyihin waana madhab jumhuuri ahlilcilm culammada badankood saasay qabaan maalikiyadii iyo shaaficiyadii iyo xanaabiladiiba saddex madhabood baa isku raaca iyo xataa xanafiyada bar ahaan labadii saaxiib ee abu xaniifa maxamed bin xasan iyo abu yuusuf saasay qabaan marka innagana maanta waaqiceennii waxaad mooddaa taasuu ka yarduwan yahayoo masaajid badan maanta maxaa laga khudbeeyaa soomaaliya baa laga khudbeeyaa ama labada khudbadood ugu yaraan mid baa lagu akhriyaa way yartahay maanta masaajid labada khudbadoodba carabi ku baxaan weliba jeerahan dambe arrintaasi soo badatay marka arrintaas maxaa xal ah madhabkeeni waad aragtaane saasuu qabaa xataa shaaficiyadu waxay leeyihiin haddii dadku ay baran karaan carabigii maalan waa dad cajam ah oon carabiga aqoonin midhba aan ka aqoonin waa inay carabiga bartaan mid ka mida ah waa inuu carabiga bartaa xataa hadduu doona haba u safree suu dadkii carabiga ugu khudbeeyo haddii ay carabigii baran waayaan oo mid ka mid ah caligu soo baran waayo way dembaabayaan jumcadoodana ma ansaxayso jumca ma tukan karaan waa inay duhur iska tukadaan jumcadii dhannayd baaba ka dhacaysa leyihin mar haddaysan carabi aysan garanayn o carabiayna ku khudbayn karin waxaa u maya marka qofkii carabi garanaya oo asagoo carabi garanaya ku khudbaynaya soomaaliya marka arrintu adag tahay madhab jumhuur ahlicilmi saasay qabaan laakiin abu xaniifa raximah اllahu tacaala iyo xanafiyada ayaa qaba in lagu khudbayn karo bikayr اcarabiya carabi waxaan ahayn saasay qabaan waa madhabka xanafiyada ee imaamu abu xaniifan uu qabo raximah اllahu tacaala marka si ay dadkii u fahmaan haddaysan carabiga fahmayn si u fahmaan oo ay uga khudbada maqsuudkeeda ugu weyn waa in dadka la wacdiyo wax loo sheego la waaniyo oo ilaahay la xusuusiyo haddaysan carabiga midba aysan ka fahmayn khudbadii marka maqsuudkeeda meesha ka baxaya madhab xanafiya saasay qabaan madhabkaasaad mooddaa inuu maanta waddankeeni halkaa la qabsanayo maadaama culamada isku khilaafeen alxamdulilah arrintu way sahlan tahay mar hadduusan masale ijmac aysan ahayn oo culamada ayna isku raacin arrintu way ay sahlan tahay waaya laakiin alkhuruuju min alkhilaaf mustaxab waa qaacidadu fiqi wakaahiyado khilaafka in laga baxo way iska fiicanta in carabi lagu khudbeeyo labada khudboodba carabi lagu akhriyo wa ay fiican tahay si aad khilaafka culimmada oga baxdo markaa kadib haddii dadka carabigii loo tarjumayo oo soomaali lagu tarjumayo markay khudbada dhammaato kadib ama ka horba tan khudbada aan khudbaynin ka horba af soomaali loogu sharxo khudbada maanta la akhrinayo saasaa fiican shardiga sagaalaad mualifku wuxuu uhi wa an yusmicaha inuu maqashiiyo khudbadii arbaciina afartan qof afartan qof waa in arkaantii khudbada horey usoo xusnay waa inuu maqashiya afartankaas weliba waa afartankii khudbadu ay ku e, e, jumcadu ay ku guntamaysa marka waa inuu khudbadii maqashiyaa xataa hadduu u baahdo inuu cod kor u qaado inaga iminka mikrofaniga waxbaan isticmaalayna waqti wala mikrofana ma jirine waa inuu codkiisa kor u qaada si afartankaasi u maqlaan ah, haddii uu buuq jiro ama sawaxan ama wax diidaya inay maqlaan khudbadii ma asaxayso waa inay afartan qof ugu yaraan oo dadka ahlujumca jumcadii ay ku guntamaysay waa inay maqlaan arkaantii khudbada waaya shardigii tobnaad wa an takuuna kulluhaa dhammaanteed waa inay dhacdaa khudbadii fii wakti uhri wakhtiga duhurka oo mualif wuxuu ka wadaa labadii khudbataynkii waa inay wakhtigii duhurka dhacaan sidii salaada jumcaha baan hore u soo nidhi waa inay wakhtiga duhurka ay dhacdo waa in khudbataynkii inay dhacaan wakhtiga duhurka oo taa maxaa ka baxaya haddii qofkii uu khudbadii ka horraysiiyo duhurkii oon gelin oo cadceeddii aysan zuulin ayuu khudbadii sii bilaabay si hadda masaajid badan ay yeelaan masaajidda qaar saasay sameeyaan cadceeddii oon zuulin oo wakhtiga duhurka weli uusan gelin ayuu khadiibkii mimbarka fuulayaa khudbadii uu bilaabayaa shan mir ama mararka qaarkood toban mir ayuu kala hormarayaa xilligii khudbaday bilaabaysa marka taasi ma asaxayso maxaa yeeley khudbadan iyo salaadani waa isku xugum khudbadan waxaa weeyaan qayb ka mida ah jumcadii un weeyaan ayadii salaaddi waa isku xugum wakhtigeedu wuxuu gelayaa wakhtiga uu duurka galo lagama horraysiin karo hal mir hal sakan lagama horraysiin karo markii yaqiina la hubsado waktigi inuu galay ama danni haaliba lagu ogaado unbaa la bilaabi karaa khudbadii waa yahay kitaabu اljanaa'izi kitaabkii janaa'ista weeye faslun alladii yalzamu lilmeyiti qofkii dhintay ee meydka ah waxyaabaha waxa u laasimaya waxaa weeye alladii yalzamu lilmeyit qofkii dhintay waxaa u waajibaya arbacu khisaalin afar arrimood ghasluhu maydhitaankiisa wa takfiinuhu kafanidiisa wاsalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu in la aaso waaya mualifka halkan wuxuu ka godogalay kitaab اljana'is kitaabu اljana'is janaa'istu waa jamcu jinaaza jinaazana waa la dhahaa janaazana waa la dhahaa weeyaan waa meydka nacshkiisa ku jira ama sariirtiisa ku sugan ayaa waxaa la dhahaa jinaaza waa ku jira sariirtii lagu qaadayey ayaa jinaaza la dhahaa janaazana waa la dhahaa bifatxi اljiim wa kasriha marka mualifku halkan wuxuu kaga hadlayaa fasalkan waxyaabaha u waajibayay qofka dhintay ee waajib ku ah muslimiinta marka markuu mualifku leeyahay alladii yalzamu lilmeyit meydka kuma waajibto meydka dee takliiftii way ka dhacdo wuu dhintaye waxay ku waajibaysaa muslimiinta nool ee ka warhaya meydka ayay ku tahay fardu kifaaya fardu kifaaya afartan arrimood inay sameeyaan oo fardu kifaaya markaan leenahay waajibkii baa laba u qaybsama farducayn iyo fardu kifaaya farducaynku waxaa weeyaan qof kasta ayaa laga rabaa waxan inuu sameeyo waa sida shanta saladood hadda tukanayno oo kale iyo soonkii waa fardu cayn fardu kifaayana waxaa weeyaan waa waajibka haddii dadka bar ay sameeyaan inta kale uu ka dhacayo waxaa la rabaa in la sameeyo oo waajibkaas uu dhaco maa rabaa hadduu hal qof xataa uu sameeyo dadka intiisa kale waajibkuu ka dhacaya haddii qof sameeye waayana dadka o dhan way dambaabayaan marka haddii meydkii uu ka warhayo ehelkiisa haddi warhayaan ehelkiisi waajib ku noqonaya haddii hal qof ka warhayo halkaa qof buu waajib ku noqonaya farducayn uu ka noqonaya tusaale kale qof baa wuxuu ku dhintay meel saxaro ah hal qof baa arkay oo la kulmay qofkaa dhintay halkaa qof baa ka warhaya qofkaasi afartan arrimood ba ku waajibayaan inuu maydho inuu kafno inuu ku tukado inuu aaso qofkaasi farducayn ku noqonaya kama tegi karo haddii laakiin dad kooxay joogaan waxaa laga rabaa barh ka mid inay sameeyaan hal qof hadduu sameeyo dembigii wuu ka dhacaya dhammaanto saas wey waa yahay alladii yalzamu lilmayiti mayidkii waxaa u laasimaya arbacu khisaalin waa afar arrimood hasluhu maydhidiis meydkii in la maydho waa waajib waa yahay wa takfiinuhu in la kafno waa waajib wاsalaatu calayhi in lagu tukado waa waajib fardu kifaaya wa dafnuhu in la aasana waa waajib arrimahaasi qof kasta oo meyd ah oo muslin ah oo dhintaa ayay u waajibaysaa in la sameeyo laakiin qofkii hadduu gaal yahay ousan muslimba ahayn waxa weeyaan maydhigiisu waa bannaan yahay in la maydho qofkii gaalka ah hadduu dhinto waa la maydhi karaa laakiin laguma tukan karo salaaddii waa xaaraan in lagu tukado haddii uu marka gaalkaasi u yahay gaal mucaahad ah oo cahdi naga dhexeeyo dagaal uusan naga dhexaynin ama mu'aman ah ama dimi ah oo jizyadii bixinaya ama musta'min waxaan ka wadnaa qof gaalka ku soo gala waddanka islaamka asaan hadda ka soo sheegnay ammaan ku soo galaa waxa weeyaan waxaa waajib ah in la kafno oo la aaso waa waajib in kafankii kafankiisii iyo aasitaankiisi waa waajib laakiin in la maydho waajib ma ah way in lagu tukadana iyado waaba xaaraanba gaalka in lagu tukado waaba xaaraan ilan salaadan lagu tukanayo waxa weyaan waa shafaaco loo shafaaco qaaday qofkaas dhintay loo ducaynayo qofka gaalkaanah in loo duceeye ma bannaan walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri waayah haddii uu yahay shahiidna shahiid waa qofka ku dhinta macrakada muslimiinta ama dagaalka muslimiinta iyo gaalada ka dhexeeya ku dhintaa ee ku shahiidaa kaasi waxa weeyaan la maydhi mahayo laguna tukan mahayo oo labadaasi waa ka xaaraan qofkii shahiidka in la maydhayo in lagu tukado laakiin waxaa waajiba in la kafno laguna lana aaso ayaa waajiba waayahay faslun aqalu lhusli maydhigii kii u yaraa waxaa weeyaan ama maydhiga u yar qofka maydka ah, la maydhayo tacmiimu badanihi jidhkiisa in lagu camimo bilmaa'i biyo wa akmaluhu waxaa u kaamilsan oo u dhammaystiran an yaksila saw'atayi labadiisa cawro inuu maydho waa qubulkii iyo duburkiie wa an yuziila inuu ka zuuliyo oo ka nadiifiyo alqadara wasakhdii min anfihi sankiisa wa an yuwadi'ahu inuu u weyseeyo wa an yadluka inuu marmariyo bisidri gob geedkii gobka ahaa caleentiisii la shiiday ama la ridqay inuu jidhkiisa uu marmariyo oo biyihii uu u raaciyo wa an yasuba almaa'a biyihii inuu ku shubo calayhi dushiisa alaaan saddex jeer waaya mualifkii markuu inoo soo sheegay afartii ashyaa ee ama afartii arimood ee waajibka ahayd in loo sameeyo qofka meydka ah ayaa afartiiba mid mid u soo qaadan inoo faahfaahinayaa fasalkan wuxuu ku faahfaahinayaa maydhigii wuxuu yidhi aqalalgusli maydhiga waxaa u yar tacmiimu badanihi bilmaa meydkii in jidhkiisoo dhan biyo lagu camimo jidhkiisoo dhan biyo lagu camimo hadda ka hor waxaan kasoo waxaan soo xusnay maydhiga janaabada ama xajatulakbarka xajadkii weynaa marka laga maydhanayo inuu laba rugni leeyahay anniyatu wa tacmiimu badani bilma niyadii iyo jidhkao dhan biyo la wada gaadhsiiyo tin iyo jidhba in biyihii la wada gaadhsiiyo halka laakiin mualifku wuxuu noogu sheegay maydhiga u yar inuu yahay badanko maydka dhan in la gaadhsiiyo ama jirkiis biyihii la wada gaadhsiiyo oo biyihii hal mar hadday doonta hala wada mariye laakiin biyihii hal mar jidhkiis la wada gaadhsiiyo intaasaa meydh ugu yar buudhi laakiin niyadii muusan xusin niyadii ma uusan xusin taa waxaad ka fahmaysaa inaysan niyadu aysan waajib ahayn marka la maydhayo in la niyeysto meydka maydhigiisa oo qofka maydhigi u niyeysto qofka dhinta asaga cibaadadiisii iyo camalkiisao dhan baaba meesha ka baxae oo qasad iyo niyatoona ma lehee laakiin qofka maydhaya xataa waajib kuma aha inuu niyeysto laakiin waa sunno inuu niyeysto sunno wey waaya maadaama uu asagu ilahay ugu dhawaanayo waxa niyada loo shardin waayena maqsuudka ugu muhiimsan ee maydka loo maydhaya waxaa weeyaan waa nadaafa in la nadiifiyo ayaa looga jeedaa ee dahaaro ma ah waaya wuxuu mualifku leeyahay wa akmaluhu maydhiga u kaamilsan waxaa weeye an yaksila saw'atayh labadiisa cawro inuu maydho oo labada cawro waxaa looga jeedaa qubulkii iyo duburkii inuu maydho wa an yusiila alqadara wasakhdii inuu ka nadiifiyo min anfihi sankiisa wa an yuwadi'ahu inuu u weysa qaado oo u weyseeyo meydkii wa an yadluka inuu marmariyo bisidri gobkii jidhkiisa uu marmariyo wa an yasuba alma'a calayhi alaaan biyihii inuu saddex jeer uu ku shubo qofka meydka marka la maydhayo sifo loo maydho ayaa jirta sifo loo maydho ayaa jirta marka waxaa loo baahan yahay inaan baranno sifadaas ilaan qof kasta waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid inay qabsato inuu qof meyda uu maydho marka qofka meydkaa ah horta marka la maydhayo cawradiiso dhan la qaawin mahaya inta cawrada ah haduu nin yahay oo kale xudunta iyo lowga inta udhaxaysa waa loo asturayaa gabadhna hadday gabadh mayras intaasoo kale unbay ka qarinaysaa oo ka asturaysaa marka intaa marku asturo mara ku asturo ayaa wuxuu bilaabayaa marka u horraysa inuu labadiisa cawro qubulkii iyo duburkii inuu nijaasadii ka maydho inta uusan saa samaynin caloosha ayuu yar cadaadinaya oo gacantiisa ayuu saa ugu yar cadaadinaya haddii saxara ama waxun jiraan si ay u soo baxaan kadib ayuu wuxuu gashanayaa glofis ama mare ayuu gacanta ku xidhanayaa weliba gacanta bidix baa fiican inuu isticmaalo gacanta bidix ayuu isticmaalayaa gacanta midig ilan waxa waxyaabaha nijaasada iyo lagula mubaashire eh waa tanaan ku isjeysano gacanta bidix aan ku isjeysano marka gacantiisa bidix ayuu glofiski gashanaya kadib buu nijaasadii asagoon cawradiisii faydin ayuu marada hoos gelinayaayo waxa weeyaan uu u isjeynaya qubulkiisi iyo duburkiisii iyo waxa ku hareeraysan ayuu maydhayaa uu nadiifinayaa wasakdiibuu ka maydhayaa kadib buu maradaas iska bixinayaa galofiskaas mid kale ayuu gashanayaa wuxuu masaxayaa sankiisa wasakhda ku jirta ayuu ka soo saarayaa ilki ilkihiisana wuu nadiifinayaao gacanta ayuu u marmarinayaa marka uu sameeyo ayuu u weysaynayaa weyse qaad dhammaystiran sida kale ayuu u weysaynayaa weliba saddex saddex ayuu maydhayaa xubnaha markuu weyse qaadkii u dhammaystiro ayuu wuxuu samaynayaa madaxiisa ayuu maydhayaa madax ayuu kaga bilaabaya maydhiga madaxuu maydhayaa kadibna garhkiisuu maydhayaa kadibna wuxuu maydhayaa dhanka midig isagoo wuxuu u jiifaa midkii dhabardhabar buu u jiifaa dhanka midig buu maydhayaa garab ka soo bilaabi ilaa cagaha laga gaadho intaasuu maydhaya waa intan jeexaas midig ayuu maydhayaa garabkaa midig iyo gacanta midig iyo jeexa midig iyo lubta midig intaasuu maydhayaa ma rogrogayo intaas horta maydhaya kadibna jeexii labaad ee dhanka bidix ayuu sidoo kale u maydhayaa dabcan markuu maydhaya wuxuu ku darayaa biyihii geedkan gobka la yidhaahdo caleentiisa oo ridqan ayuu ku darayaa ah, qasilkii iyo weliba wuxuu ku darayaa saabuun iyo shaambo waxaasna uu ku maydhay wax kasta oo meydka nadiifin maqsuudku waa in meydka la nadiifiya jirkiisi saabuunbuu ku maydhi karaa shaambuu ku maydhi karaa qasilkaasuu ku maydhi karaa wax kasta oo jidhka meydka nadiifinaya ayaa muhiima in uu mariyo kadibna dhanka jeexan bidix marka uu maydho ayuu meydkii rogayaa dhanka bidix buu rogayaa kadib buu wuxuu maydhayaa dhanka midig ee dambe xagga dambe ile muuna maydhine xagga dambe uu maydhayaa garabku ka soo bilabay madaxa mar dambe u laaban maayo ila wuu maydhaye garabkii ilaa lugi inta laga gaadhay ayuu maydhayaa oo jeex midig ah kadib haddana dhan kale u rogayaa dhankii kaleu haddana saasoo kale jeexii bidix ayuu maydhaya xagga dambe ah intaa marka uu sameeyo ayaa ilan wuxuu ku meydhayay wuxuu ahaa saabuun ama shaambo ama qasilkaasuu ku meydhaye biyuu ka raacinayaa biyo ayuu ka raacinayaa kadib buu laba jeer ama saddex jeer oo kale ayuu haddana biyihii marinaya oo ku maydhaya guud ahaan meydka biyihii ku shubaya shan jeer buu sidaa ku maydhaya shan jeer ayuu sidaas ku maydhaya marka u dambaysana waxaa fadli badan ama sunno ah inuu geedkan kaafuurka la udgoon inuu u raaciyo kaafuurkaas maxaa yeele kaafuurka waxaa la dhahaa waxyaabaha uu leeyahay faa'iidada waxaa ka ah inuu cayayaanka uu meydka uu ka fogeeyo jidhkiisa oo cayayaanku uusan ku soo degdegin marka meydka waxaa fiican in tires dheer la maydho ama saddex ama shan ama toddobo suu nabigu alah slat slaam uu faray markii e, gabadhiisii la maydhayay oo mucaiya uu faray waaya sidaas ayaa meydka loo maydhayaa wuxuu leeyahay mualifkii faslun aqalu اlkafani kafanka waxaa u yar hawbun maro yacummuhu oo meydkii camimaysa jidhkiisoo idil waakmaluhu waxaana u dhammaystiran oo u kaamilsan lirajuli ninkii alaau lafaa'ifa saddex maro oo dhaadheer walilmar'ati haweenaydiina qamiisun cambuur wa khimaarun iyo khimaar iyo waisaarun hoosgunti walifaafataani iyo laba maro oo dhaadheer mualifka halkan wuxuu kaga hadlayaa kafanki oo ahaa shaygii labaad ee qofka maydka ah u waajibaya markii la maydho kadib kafankii ayuu mualif ka hadlayaa kafanka u yar iyo ka u kaamilsan ka u yar wuxuu mualifku yidhi aqalulkafani kafan waxa u yar hawbun yacumu mara jidhkao dhan camimaysa oo waxaa loo baahan yahay jidhka maydka qayb ka mida ah inaysan muuqanin oo madaxiisa ilaa cagihiisa la wada qariyo hal maraa ku filan hal mar haddii lagu asturo oo lagu xidho maydkii waxa weeyaan kifaaya intaas waajib ku dhacaya waa inta waajibka ah laakiin hadduu muxrim yahay xaj ama cumro xidhan madaxiisii lama asturayo hadduu nin u yahay hadday gabarh tahayna wejigeedii lama asturayo wejigeedii waa loo bannaynayaa siday ahaayeenba adduunkaba markii ay cumrada xidhnaayeen ama xajka xidhnaayeen waxa weya ninkana looma ogolayn inuu madaxa qariyo gabadhan looma ogola in wejigeeda inay qariso sidii baa lagu daynayaa maxaa yeele yowma alqiyaama ayagoo talbiyadii qaadaya oo labayk allahuma labayk ayaa la soo saarayaa marka dad kale way ka duwan yihiin dadka eh, muxrimiinta ah waa yahay eh, wa akmalhu waxaa u kaamilsan buu mualifku leeyahay kafankii lirajuli ninka alaau lafaa'ifa saddex maro oo dhaadheer macnaha saddex maro oo dhaadheer oo sida gui oo kale ah oo mid kasta uu meydkii asturayo qarinayo waa laisdul saarayaa mid baa la goglayaa haddii kale waa yihiin say u kala ballaadhan yihiin ayaa loo kala hoosiisiinayaa midda u ballaadhan baa la goglayaa tii kale ku xigtay baa la dul saaraya tii kale kusi xigtay dul saaraya kadib baa meydkii la duldhigayaa kadib baa lagu duubayaa waa inay maradaas marka agga kore xagga madaxaana oga dheer tahay xagga lugahan oga dheer tahay marka meydkii saddex meelood baa laga xidhayaao xagga madaxana waa laga xidhayaa xagga lugahana waa laga xidhayaa dhexdana waa laga idhayaa dhexdana waa laga xidhaya lakiin xoog logama giijinayo maqsuudka waxa la rabaa un marada inaysan ka dhecdhicin hadhow markii qabriga la dhigayana maradaas waa laga furayaa lagu xidhay waayahay waa ninkii intaasa u kaamilsan buu yidhi mualifkii waa haddii dabcan xoolo aan xoolihiisi ahayn laga kafnayo qofku ku tabarucayo intaas u kaamilsan oo markaa sunay noqonaysa laakiin haddii xoolihiisii ay tahay oo xoolahaasna aan dayn istiqraaqaysa oo xoolahaasoo dhan aan loo lahayn oo oolihii uu xoole ka tegay tarika ah waajib ah in saddexdaas aan looga yarayn saddexdaa mare dhaadheer ee lafaa'ifta ah inaan ninkii looga yarayn ayaa waajib ah waayahay walilmar'ati haweenaydii waxaa kafankeedu uu noqonayaa oo akmal u ah haweenaydii qamiisun cambuur ama dirac midka dhahdaba wa khimaarun iyo khimaar iyo waisaarun hoosgunti walifaafataani iyo laba maro oo dhaadheer oo gabadhii marka la kafnayo marka u waxaa loo xidhayaa googaradii baa loo xidhayaa kow kadibna waxaa loo xidhayaa cambuurkii ama diracii waa toob dheer oo shirkeeda asturaya laga bilaabo luquntii ilaa cagihii u qarinaya kaasaa loo xidhayaa khimaarkiina waa loo xidhaya khimaarka waa maradan madaxa lagu xidhaya ama masarka weeyaan kadib labadii maree dhaadheeraa oo dhulka la dhigay oo loo sii diyaariyey ayaa la dul saarayaa waa lagu duubayaa xagga hore iyo xagga dambe waa laga xidhayaa iyo xagga dhexeba sidaa weeye marka ayada shantaa maro ayaa lagu kafnaya oo ninkii way ka marya badan tahay si adduunkaba uga marya badnayd oo uga astur badnayd ayay maaragtay markii la kafnayana uga marya badan intaas ayaan ku gaabsanayna insha allahu tacaala w sala allah w slm nabiyina moxamed walxamdu lilaahi rabi